u badan ama aabihii ha noqoto ama waxa weeye ha noqoto qoomkiisii mashaakil aad iyo aad u badan ayaa kala raacay halkaa marka ayaynu maanta ku tacriifinaynaa nabiyullahi ibraahim iyo waxa weeye wixii dhex maray qoomkiisii iyo waxa weeye mowqifyadii uu lahaa iyo waxa weye habkii uu ilaahay u badbaadiyey awalan isimkiisa ayaynu soo qaadaynaa oo tacriifu ibraahim calayhi salaam waxaa la yidhi isimkiisa magaciisa caadigaa ah waa nabiyullahi ibraahim calayhi salaam ilaahay baa ku magacaabay khaliilu raxmaanna waa la yidhaahdaa aabihiina waxaa la yidhahdaa aazar sida ilaahay uu ku magacaabay aabihii waa aazar wey leannahu ilaahay baa yidhi waid qaala ibraahimu liabiihi aazar atattakhidu asnaaman aaliha inii araaka wa qowmaka fii dalaalin mubiin marka aayadahaas iyo aayaddaa iyo aayad kaleba ilaahay waa ku magacaabay in la yidhaahdo aabihii aazar ibnu kathiir marka waxa uu leeyahay raximahullah hada yadullu calى ana isma abi ibraahim aazar in aabihii aazar la oran jiray ayay aayaddaa kutusaysaa oo waadix ku ah oo waxa weeye ay marka maaragtay ku caddaysay wey waxa uu yidhi marka ibn kathir raximahullah laakin jamhuur ahl nasab nimanka waxa weeye taariikhda qora oo waxa weeye dadka u abtiriya oo culummada taariikhda iyo inta soo qora waxa weeye nebiyadii o dhan u wada abtiriyey oo nebi walba meeshuu galo sheegay waxay yidhaahdeen aabihii waxaa la yidhahdaa taarax oo cabdullahi ibni cabaas iyo waxa weye rag kalaba waxay yidhahdeen aabihii taarax baa la yidhahdaa waxaa la yidhi marka sababtaa waxaa keenay aazar wuxuu ahaa ba la yidhi laqab naynaas buu ahaa ba la yidhi waxaa la oran jiray ba la yidhi sanam uu caabudi jiray sanam uu caabudi jiray ayaa aazar la ohan jiray bali qaala ibnu jariir wuxuu leeyahay waasawaabu ana ismahu aazar walacalla lahu ismaani axaduhumaa laqabun walaakharu calamun waxaa dhici karta buu yidhi imaamu mufasiriin ibnu jariir adabari raximahullah markuu halkaa ka hadlayo waxa uu yidhi sida sawaabtaa waa qowlkaa ilaahay sheegay oo uu yidhi aabihii aazar baa la ohan jiray wa huwa asdaqu lqaa'iliin ilaahay ayaa cid walba ka og maadaama ilaahay marka ku magacaabay aazar waxa weeye aabihii waa aazar wey laakiin waxaa dhici karta oo suurtagala inuu laba magac lahaa oo midna naynaas uu ahaa midna magaciisa rismigaa oo loo yiqiinay uu ahaa marka way dhici kartaa labadan magac inuu maaragtay taaraxna waa la yidhi aazarna waa la yidhi marka labada magac inuu midna naynaas ahaa midna uu ahaa magaciisii rismiga ahaa ayuu maaragtay ibnu jariir rajaxayaa raximahu llah marka taas ayaa sawaabta u dhow inuu laba magac lahaa wallahu aclam marka ibnu kathiir wuxuu yidhi ibraahim ibnu taarax marka ibraahim ibnu azar ama ibnu taarax labadaasba waxa weeye waa culummadu waa yidhahdeen laakiin wixii ka dambeeya marka oo aabihii ka dambeeya awoogii waxaa la odhan jiray baa la yihi naaxuura awowgiisa kalena saruuja ayaa la odhan jiray awowgiisa kalena racuwa awowgiisa kusii xigana farij ayaa la odhan jiray ba la yidhi ibnu caamir ibnu caabir ayaa la odhan jiray awowgiisa kusii xigana waxaa la odhan jiray shaalax arfakshanda ninkii la odhan jiray oo waxa weeye nabiyullahi huod iyo ay kulligood wada galeen ayuu galay iyo nuux iyo ay wada galeen oo nuux ma gale waxaa gala huod iyo intii ka dambeysay arfakshanda marka waxaa dhalay ba la yidhi sam ibnu nuux calayhi salaam marka saas ayuu ugu abtiriyey laakiin waa adu waxa weye taariikh iyo kutubta ahlu kitaabka ayaa laga soo qaatay marka wax daliila oo ku sugnaatay ma jiraan wax caqiidaa iyo wax waxa weeye axkaama oo laga qaadanayo magaciisiina ma jirto weyn oo waxa weye waa un taariikh un baa lagu ogaanayaa maya wax laga qaadanayo xukuma sharciya ma jiraan marka magaciisa rismiga ah oo waxa weeye loo yaqaano oo ilaahay ku magacaabay waa ibraahim ibnu azar calayhi salaam ibraahim ibnu azar ayaa ilaahay ku magacaabay laakiin qowlka ahlu taarikhu ay keeneen oo ay leeyihiin taarax ayaa aabihii la odhan jiray sidaa ibnu jariir uu qaatay imaamu lmufasiriin oo waxa weeye maaragtay caalimkii imaamka ahaa oo mufasiriinto dhan waxa weeye laga qaatay tafsiirka waxa uu leeyahay sawaabtu waxa weeye laba magac inuu lahaa ayay u dhowdahay magaciisa sawaabta ahi waa aazer ilaahay baana ku magacaabay sidaa ilaahay ugu magacaabay baa loogu daynayaa waxaana laga yaabaa inuu laba magac lahaa marka waa wax la iswaafajin karo maadaama ay dhici karto qofku laba magac inuu lahaa midna naynaas inuu ahaa midna inuu ahaa maaragtay magicii aabihii iyo hooyadii ula baxeen marka azer ayaa aabihii maaragtay la odhan jiray ibraahim ibn azer wey wuxuu yidhi alxaafid ibnu casaakir wuxuu keenay ibraahim markuu turjumada u samaynayey waxa uu ka soo warinayaa ninka la yidhaahdo can isxaaq ibn eh, bishir alkahili wuxuu yidhi anna umma ibraahim umayla ayaa la odhan jiray qaarna waxay yidhaahdeen waxaa la odhan jiray buna binti karbata labadaa magacba waa lagu sheegay laakiin waxay isku waafaqsan yihiin iyaduna inay gasho inay tahay min bani arfakshamda ibn saam ibnu nuux qabiilkaayna iyaduna gasho oo ninkaa arfakshande la yidhaahdo inay ka tarantay oo ay meeshaa isugu tagaan ayay iyadana isku waafaqsan yihiin marka hooyadii ama umayla dheh ama buunaa dheh labadaba waxa weeye mar walba waxa ay gashaa iyaduna sam ibnu nuux calayhi salaam sidoo kale alxaafid ibnu casaakir waxa uu wariyey inuu ibraahim calayhi salaam kaana ibraahim calayhi salaam yukanna aba dayfaan waxaa lagu kunyayn jiray kunya kunya waa in la yidhaahdo qofka innaga haddaynu soomaalina aada uma isticmaalno waa in la yidhaahdo hebel aabihi waa sharaf weeye iyo ammaan qofkii lagu ixtiraamayo marka naynaastay soomaalidu la baxaan oo qofkii naynaas bay u bixiyaan ilaa ilaa ay ku dhejiyaan laakiin waxa weeye waxaa ka wanaagsan naynaasta kunyada kunyadu waa ixtiraam iyo waxa weeye eh, qofkii oo la wanaajinayo laleeyahay abu fulan ama abu fulana hebel aabihiis ama heblo aabaheed ama heblo hooyadeed ama hebel hooyadii umu fulana waa la odhan karaa kulli waxo dhan waa soo aroortay luuqada carabiga iyo saxaabadoo dhan saasay maaragtay u wada ahaayeen kulligood sida nebigaba loo oran jiray calayhi salaatu wassalaam abulqasim sida loo oran jiray ayay maaragtay carabtu aada ula baxdaa oo waxa weye iyagu kunyadaas ay macruuf ku yihiin carabtu kunyadaana wanaagsan iyo naynaasta kunyada ayaa aad iyo aad u wanaagsan marka waxaa lagu magacaabi jiraa la yidhi oo la oran jiray oo lagu kunyayn jiray abad dayfan martida aabbaheed leannaho sababtu maxay tahay way inoo imaan doontaa axaadiis caddaynaysa isaga ayaa ugu horreeyey ba la yidhi wax martida martigeliya martida wax martigeliya isagaa ugu horreeyey ba la yidhi oo waxa weeye martida ayuu aad iyo aad u soo dhoweyn jiray oo markuu marti arkaba aad buu usoo dhawayn jira marka isagaa laga soo gaaray ba la yidhi martidan iyo waxa weeye ixtiraamka la ixtiraamayo soo dhoweynta la soo dhoweynayo in badanna maaragtay ilaahay waa isagoo mar walba ku magacaabaya maaragtay dayfu ibraahim malaa'igtu markay u imaanayso oo waxa weeye uu soo dhaweynayo oo uu neef u qalayo oo waxa weeye uu moodayo dad caadiya waa inoo imaan doontaa insha allahu tabaaraka wa tacaala qaala ibnu kathiir raximahullah waxa uu yidhi waxa ay yidhaahdeen buu yidhi cumrigiisa ninkii la oran jiray taarax oo maaragtay nebi ibraahim aabihiisa toddobaatan shan iyo toddobaatan sane markuu jiray ayaa ibraahim u dhashay calayhi salaam iyo naaxuura iyo haaraana saddexdaa nin buu dhalay baa la yidhi marka haaraan waa luud aabihi luud calayhi salaam aabihi ayaa haaraan la oran jiray marka luud waxaa adeer u ah nabiyullahi ibraahim marka waxaa wada dhashay haaraan iyo ibraahim iyo naaxuura ibraahim baa dhexda ku jiray baa la yidhi oo waxa weeye nina waa k haaraanna waa ka weynaa kan kalena maaragtay waa ka yaraa saddexdaa labada ayuu udhexeeyey ba li marka sidaa daraaddeed ayay waxay soo guurinayaan oo ibnu kathiir uu keenayaa eh, inuu saddexdaas nin ay walaal ahaayeen oo waxa weeye aazar uu dhalay ama taarax ku magacow ama azar ibraahim aabihii un baa loo jeedaa waa isku macno wey marka haaraan waxa uu dhalay luut wuxuuna dhintay baa la yidhi intii maaragtay eh, uu noolaa maaragtay aabahood oo waxa weye intuu noolaa ayuu dhintay oo arda babil ayuu ku dhintay intuuna nabiyullahi ibraahim haajirin oo dee aan la waaweynaan ayuu maaragtay halkaa ku dhintay luudna uusan maaragtay weli nebi noqon oo nin weyn noqon ayuu luud aabiye eh, halkaa ku dhintay ayuu maaragtay leeyahay wuxuu keenayaa markaa eh, sida uu ka soo guurinayo maaragtay ahlu taariikhu wuxuu yidhi meeshaa baabil ayay ku dhasheen oo halkaasay deganaayeen waa dhulkaa ciraaq bay ku taallaa baabil waa dhulkaa ciraaq oo waxa weeye eh, macruufa waa meel macruuf oo la yaqaan oo dhulka ciraaq ka mid a ah wuxuu yidhi wahada huwa asaxiixu almashhuuru cinda ahli siyar watawaariikh taariikhda dadka iyo akhbaarta keena saa ayaa maaragtay saxiixa inuu saddex eh, nin ay ahaayeen oo walaala ah oo la odhan jiray ibraahim haaraan iyo naaxuura haaraanna uu dhalay markaa luud calayhi salaam kabacdi markaas luud waa isaga la soo haajiraya nabiyullahi ibraahim intuu rumeeyo kabacdina nebiga noqonaya calayhi salaam ibnu casaakir wuxuu saxiixiyey oo waxa weeye uu saxiix ka dhigay eh, in uu leeyahay sida uu ka soo guurinayo maxkuul iyo ibn cabbaas iyo in ibraahim lagu inuu ku dhashay maarata ibraahim baa waa wuxuu ku dhashay bay yidhaahdeen ibraahim dimashik meel u dhow laakiin ibnu casaakir wuxuu leeyahay sida saxiixa wulida bibabil waxaa lagu dhalay oo nabiyullahi ibraahim uu ku dhashay bibabil meesha la yidhaahdo oo waxa weye dhulka ciraaqa ayuu ku dhashay laakiin waxaa halkan loogu macnay loogu magacaabay ba la yidhi meel lagu magacaabaa jirta oo buur lagu magacaabay oo la yidhi ibraahim baa ku dhashay oo waxa weeye u dhow dimashik meeshaa waxay ahayd buu yidhi mar buu ku tukaday oo yimid markii nabiyullaahi luud uu waxa weeye soo aaday oo waxa weeye ay dadkiisii dhibeen oo waxa weeye nabiyullaahi luud uu u gargaarayay ayuu halkaas soo maray markaasay magaciisa ugu dhejiyeen buy laakiin sida saxiixa oo culummadu u badan yihiin oo waxa weeye taariikhda loo badan yahay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam waxa uu ku dhashay bibaabil meesha la yidhaahdo waxa weye waana dhulka ciraaq ayay ku taallaa babil meesha ayuu ku dhashay ayaa la yidhi oo waxa weye ay ku caddaynayaan taariikhda in badan ragga soo guuriya sida ibnu casaakir iyo ibnu kathiir iyo raximahumullah kulligood iyo keyrkoodba ibnu jariir iyo waxay ku magacaabayaan oo ku caddaynayaan inuu ku dhashay meeshaa haddaba waxa weeye markaa nabiyullaahi ibraahim qodobkaa waxaynu ka qaadanaynaa koowaad tacriiftiisii magaciisa rismiga waa ibraahim ibnu azar calayhi salaam ayaa la yidhaahdaa waxa uuna galaa sam ibnu nuux oo ninkaa la yidhahdo arfakshanda oo sam uu dhalay ayuu ku abtirsadaa isaga iyo waxa weeye xaaskiisuba halkaa ayay wada galaan ayay maaragtay eh, culummadu leeyihiin magaciis eh, eh, hooyadiina waxaa la odhan jiray baa la yidhi umayla ama buna labadaba way soo aroortay waxaana lagu magaca lagu kunyeyn jiray oo kunyadiisu ay ahayd aba dayfan intaa ayaynu ka qaadanaynaa inayna la dhasheen oo saddex nin ay ahaayeen oo haaraan iyo taarax ninka la yidhahdo naaxuura iyo haaraan iyo ibraahim inay walaalo ahaayeen ayay inoo caddeeyey ibnu kathiir raximahullah haaraanna waxa uu dhalay baynu niri luut calayhi salaam markaynu qisatu luut ka hadlayno ayuu inoo imaan doontaa oo waxa weeye tacriiftiisa markaynu ka hadlayno insha allahu tabaaraka watacaala waxa uu ku dhashay baynu nihi markaa babil oo meesha ciraaq dhulka ciraaq ayuu ku dhashay waa meesha marka dambena uu ka haajiri doono oo markii lagu dhibo mashaakilka lagu sameeyo uu ka tegi doono wey sidaa ibnu casaakir iyo u saxiixiyeen ayaynu maaragta ku raacaynaa in uu ku dhashay meesha babil amaa qowlka oranaya jamiil meel u dhow ku dhashay waa qowl maaragtay aan saxiix ahayn wey oo laga raajaxsan yahay culummadu qowlkaa kale u badan yihiin qodobka labaad baynu usoo gudbaynaa oo waxa weeye dacwatuhu liabiihi liikhlaasi alcibaadati lilahi waxdahu aabihii ayuu kow kaga bilaabay oo dacwadii ugu yeeray leanna waxa weeye isaga ayaa ugu xaq badan oo u mudan wuxuu yidhi ibnu kathiir raximahullah wa kaana awala dacwatihi liabiihi wa kaana abuuhu miman yacbudu alasnaam aabihii waxa uu ahaa azar mid waxa weeye sanamyada caabuda oo dadkao dhan baa markaa sanamyada caabudayey ee keligii ma ahayn ummaddii meesha joogtay oo dhan ayaa sanamyada wada caabudaysay marka wax isaga keligii gaar ku ahaa ma ahayn ee waxa weeye ummaddii meesha joogtay oo dhan ayaa waxa weeye sanamyada caabudaysay oo diin kale maaya haysan dad mushrikiina oo waxa weeye sanamyada caabuda ayay ahaayeen sidaa daraaddeed markaa eh, ibraahim aabihii wuxuu ahaa mushrik sanamyada caabuda weye fabada'a bihi liannahu axaqu nnaasi biikhlaasi nasiixa isaga ayuu ka bilaabay leannahu aabbaha iyo waaridka dadka waaridka ayaa wax walba u xaq badan oo waxa weye in iyaga laga bilaabo ayaa u xaq badan aabihii marka ayuu ka bilaabay sidii kama qaala allahu tacaala siduu ilaahay yidhi wdkur fi lkitaabi ibraahima inahu kana sidiqa nabiya xus baa la yidhi oo waxa weye nebi maxamedow u sheeg dadkaaga kuna dul akri oo kitaabka ku akri maaragtay qisadii nabiyullaahi ibraahim inahu kana sidiqa nabiya labada arrimood buu ilaahay ku magacaabo ku ammaanay inuu ahaa sidiiqan ay macnaha mubaalaga weeye run sheege weligii aan been sheegin weye oo waxa weeye nebiyullaahi ibraahim carabkiisa ilaahay been waa ka ilaaliyey nebiyadoo dhanna saasay ahaayeen oo waxa weye nebiyadoo dhan ilaahay waa ka ilaaliyey carabkooda inay been sheegaan leanna waxa weye ilaahay baa xifdiyaya oo ilaahay wuxuu ugu talagalay inay maaragtay dacwo iyo diin saxiixa ay dadkii gaarsiiyaan sidaa daraaddeed macsuumiin bay ahaayeen oo waxa weye nebiyadu kulligood run bay sheegayeen nebiya nebina waa ahaa rasuulna waa ahaa ululcazmi buuna ka mid yahay oo waxa weeye shanta ugu waaweyn waxa weeye rususha ayuu ka mid yahay bal huwa waxa weeye waxa weeye afdalu rusul weeye waa rususha ninka ugu fadli badan bacda muxamedin sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed kabacdi rususha isagaa ugu fadli badan oo waxa weeye ugu wanaagsan oo khaliilu raxmaan wey ilaahay baa doortay oo khaliil ka dhigtay waa inoo imaanaysaa khaliilka iyo macnaha loola jeedo marka goormay ahayd waktigaasi ilaahay wuxuu yidhi id qaala liabiihi markuu aabbihii ku yidhi yaa abati aabbow lima tacbudu maxaad u caabudaysaa maa laa yasmacu waxaan waxba maqlaynin walaa yubsiru aan waxba arkaynin walaa yugnii canka shay-a aan waxna ku taraynin wax uu ku taraya ayna jirin oo ilaahay agti aan waxba kaa taraynin oo sanamoo cidlo ah oo wuxuu taraya ayna jirin maxaad u caabudaysaa oo aad ka faa'iidaysaa buu yidhi haddana markaasuu ku sii wado wuxuu yidhi yaa abati aabow innii qad jaa'anii waxaa ii yimid aniga xaggayga waxaa la isiiyey min alcilmi cilmi baa ii yimid maa lam ya'tika adiga aan kuu imaanin oo cilmi adigu aadan garanaynin oo aadan aqoonin ayaa aniga ii yimid oo ilaahay i siiyey faattabicnii isoo raa ahdika aan kugu hanuuniye siraadan sawiya jidkii toosnaa oo dariiqii saxda ahaa oo jannada ku geyn lahaa oo ilaahay kaaga raalli noqon lahaa aan kugu hanuuniyey aniga isoo raac buu yidhi yaa abati aabow lima tacbudu lima tacbudu shaydaan maxaad shaydaanka u caabudaysaa oo waxa weye shaydaan maxaad ka faa'idaysaa <clears throat> maya waxa weeye yaa abati laa tacbudi shaydaan shaydaan ha caabudin ina shaydaana shaydaankii kaana lilraxmaani casiya ilaahay buu caasiyey oo waxa weeye waa tuu ilaahay ku gaaloobay oo uu diiday inuu waxa weeye nebiyullaahi aadam u sujuudo naxariistiina waa laga dheereeyey naar ayuu ku wadaa aabba waxa weeye shaydaan ha caabudine aniga isoo raac yaa abati aabbow innii akhaafu waxaan ka cabsanayaa anigu an yamasaka inuu ku taabto cadaabun cadaab min alraxmaani cadaab ilaahay xaggi ka ahaaday inuu kugu dhaco oo lagu cadaabaan ka cabsanaya fatakuunu aada noqotid lishaydaani shaydaan weliya inaad shaydaan meel la geshid oo weli uu kaa dhigto oo saaxiib kaa dhigto oo uu ku duufsadaan ka cabsanayaaye aabbow aniga isoo raac oo ilaahay ka cabso oo jidka xaqaa kaale aan kugu toosiye fii suurati maryam ayuu ilaahay aayadaha ku keenay aayadda afartan iyo kow ilaa iyo afartan iyo shan qaala ibnu raximahu llah wuxuu leeyahay ibnu raximahu llah fadakara tacaala maa kaana baynahu wa bayna abiihi min almuxaawarati walmujaadala ilaahay waxa uu aayadahan ku sheegay nabiyullaahi ibraahim iyo aabihii wixii dhex maray doodii dhex martay ayuu ilaahay halkan ku sheegay wa kayfa dacaa abaahu iyo siduu ugu yeeray aabbihi ila alxaqi xaqa ugu yeeray bialطifi cibaaratin sida ugu dabacsan oo uu isticmaalaya yaa abati wa axsani ishaaratin macnaha sida ugu fiican dariiqa ugu fiican oo qofka wax loo tusi karo ayuu isticmaalay bayana lahu buطlaana ma huwa calayhi min cibaadati alawthan wuxuu u caddeeyey oo waadix uga dhigay oo dariiqii u caddeeyey waxaan uu caabudayo sanamyadan uu caabudayo inay baatil tahay oo waxba ka jirin ayuu horta u caddeeyey oo waxa uu ku yidhi waxay maqlayaan ma jirto leanna waxa weeye laa tasmacu ducaa'a caabidiha waxaa qofkaan u yeeraya oo baryaya wax aan maqlaynin weeye dhagax la qoray muxuu maqlaya sanam la qoray oo waxa weeye dhega loo yeelyeelay oo waxa weye aan nafba ku jirin muxuu maqlaya walaa tubsiru aan waxna arkaynin oo waxa weeye qofkaani meesha qofkaan baryaya meesha uu joogaba uma jeedo waaba indhalacdahay waa dhagax la qoray ama qori la qoray muxuu arkayaa fa kayfa tugnii canhu shay-an see bax u taraysaa marka waxa noocaasa oo saram la qoraya oo aan waxba maqlaynin waxna arkaynin waxau awoodo jirin seebuu marka wax u tarayaa qofkaan ow tafcalu bihi khayran khayr seebay ugu taraya waxa wax khayra u keenaya ama risiqu u u siinaya ama ugu gargaaraya hadduu gargaar u baahdo intaasoo dhan markuu u caddeeyey ayuu haddana wuxuu u bayaaniyey oo u caddeeyey cilmigii iyo wanaaggii iyo hanuunkii ilaahay siiyey oo wuxuu ku yidhi aabbow ilaahay cilmi buu isiiyey iyo min alhudaa waalcilmi annaafic ilaahay wuxuu isiiyey hanuun oo ilaahay baa i hanuuniyey dariiqii xaqa aha i tusay iyo cilmi waa la ii waxyoodaa aniga oo ilaahay baa ii waxyoonaya wey wain kaana asqara min abiih aabihii haba ka yaraadee laakiin waxa weeye ilaahay baa cilmi siiyey sidaa daraaddeed buu ku leeyahay yaa abati innii qad jaa'anii min alcilmi maa lam ya'tika fatabicnii ahdika siraatan sawiya leannahu qofku waan kaa weynahay cilmiga laguma barto ee waxa weeye ilaahay qofkuu doonuu cilmiga siiya ilaahay baa garanaya qofkuu cilmiga siinayo oo hanuuninayo oo jidkii saxdaa ku ridayo ay macnaha siraatan mustaqiiman waadixan sahlan waxa weeye xaniifan eh, waa jidkii toosnaa weye oo xaqa ahaa waa tawxiidka weye waa kelimatu laa ilaha ila allah weye oo ku gaarsiinaysa ilaahay maaragtay wuxuu kaaga raali noqon lahaa jannadii ilaahay markaas sidaad ku geli lahayd ku dhaxal siinaysa wey wuxuu yidhi markaa marka intaasoo dhan waxay kutusaysaa haddii uu dariiqaa xaqaa uu raaco qofku fi dunya waalaakhira inuu liibaanayo leanna waxa weeye waxa uu leeyahi oo u caddaynayaa ahdika siraadan sawiya ey jidkii toosan oo waxa weeye jid toosan oo waadixa oo aan qaloocsanayn oo naar kaa leexinaya oo janno ku geynaya ilaahay kaaga raalli noqonayo waxa weeye ridadii ilaahay aad ku gaaraysid ayaan ku tusayaaye kaale aniga i raac buyi intaa markuu u caddeeyey ayuu haddana markaa wuxuu usii sii caddeeyey waxa uu ku yidhi falamaa carada hada rushd wanaaggaa marku u bandhigay iyo waxa weeye nasiixadaa aad u wanaagsan oo waxa weeye qofkii qaataa oo waxa weeye ku liibaanayo oo waxa weeye u hadiyeeyey lam yaqbalhaa minhu aabihi ma aqbalin leannahu cilad baa jirta oo waxa weeye waalidku mar walba khaasatan aabbaha mar walba wuxuu isku arkaa isagu inuu wiilkii uu dhalay inuu isagu wax u sheego oo isagu towjiihiyo oo waxa weye uu warkiisa yeelo mooye inaan isaga waxba loo sheegi karin waa fikro bilow aadmiga ku abuuran kama uu qaadan marka kama yeelin oo wuxuu leeyahy wiilkaan xunkaa anigu aan dhalay oo shala waxa weye soo koriyey miyaa maanta aniga wax ii sheegaya oo waxa weeye wixii aan aabbayaashay ka soo gaaray idhahaya waa khalaq kama uu qaadan marka oo waxa weye kama uu yeelin bal waxa weeye tahaddadahu wuu u dhaartay waa u goodiyey waxa uu ku yidhi markaa qaala araagibun anta can aalihatii ya ibrahim lain lam tantahi laarjumanaka wahjurnii maliya dhaar baa meeshii timid wuxuu yidhaha ibraahimow ma waxaad ka leexanaysaa araagibun ma waxaad nacaysaa oo waxa weeye aad ka leexanaysaa waxa weeye ilaahyadayda ma ilaahyadayda aad nacaysaa oo waxa weeye raqaba hadday can ka daba dhacdo waa waxaad nacaysid marka aadan rabin oo aad ka jeensanaysid marka wuxuu yidhi ma waxaad nacaysaa oo ka jeensanaysaa ilaahyadaydii oo waxa weeye ilaahyadaydii anigu waxa weeye aan intaa kusoo leekaaday oo waxa weeye anigu aan weligay maaragtay kusoo dhaqmi